bsmi اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu عlى rasuuli اllahi sal اlه alيه wasalam walaalayaal waxaynu ku jirnaa maalintii saddexaad ee muctamarkii toddobiyo tobnaad insha allahu tacaala waxaan gelaynaa muxaadaradii saddexaad ee maanta muxaadaradaas oo ciwaankeedu uu yahay sida loola dhaqmo dhallinyarada Ah, cafwan jadwalkii hore la bedelay baa meesha aan ku arkay eh, eh, dadka cusaada ama dadka eh, dunuubta dembiyada gala sida loola dhaqmo sheekh cabdibaasid o ila fadhiyaan insha allahu tacala kusoo dhaweynaya falyatafadal mashkuura maajuuran biidni illah bismi illahi raxmaan raxiim alxamdu lilahi rabi اlcaalamiin wsalaatu wsalaam alatamaani alakmalaani على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم من عباد الله عز وجل الصالحين إخواني nabigeena calayhi salaatu wasalaam waxaa ka sugnaaday oo uu yidhi كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون ibn aadan oo dhan waa gafaa dadka gafa waxaa ugu qiimo badan kuwa ilaahay subxaanahu wa tacaala u noqda nabigeena calayhi salaam xadiid kale waxa uu leeyahay ina allaha kataba cala bni aadama xaduhu min azina adraka dalika laa maxaala rabbi subxaanahu wa tacaala waa uu ku qoray ibni aadanka nasiibkiisa oo dembiga ah dembiga inuu gaarayona waa laga maarmaan ceeb ma aha in la gafo sababta bashar baan nahay ibni aadam baan nahay ama qof weyr ha noqdo qof yar ha noqdo qof waxyaan waxyaqaan ha noqdo qof jaahila ha noqdo qof aan gafaynin ma jiro laakiin ilaahay subxaana wa tacaala fadligiisa iyo raxmaddiisa kuwa ilaahay ka cabsada kuwa alla yaqaana kuwa aakhiro ay la weyn tahay markay gafaan rabbi subxaana wa tacaala bay u noqdaan oo ilaahay waata uu leeyahay ina aladiina اtaqow ida massahum daa'ifu min alshayطaani tadakaruu faidaa hum mubsiruun lama odhanin ina aladiina kuwa aqoonta leh kuwa caqliga leh kuwa wax garagaranaya laakiin waxaa le kuwa ilaahay ka cabsaday waxaa dhici karta inuu aqoon leeyahay laakiin cabsi ayaan la jirin waxaa laga yaabaa inuu caaqil yahay laakiin cabsi ilaahay ayaan ku jirin waxaa laga yaabaa inuu abwaan yahay laakiin cabsi ilaahay ayaan ku jirin waxaa laga yaabaa waxaa laga yaabaa dadka waxa kala soocay oo kala bixiyey oo kala fadilay waxa weeyaan cabsida ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa dadka kala fadilay marka ilaahay wuxuu leeyahay kuwa ilaahay ka cabsaday hadday shaydaan uu simbiriirixiyo rabbi bay xasuusnaan xasuustaan rabbi bay u noqdaan gacmahay u horsadaan aayad ilaahay wuxuu leeyahay waladiina ida facaluu faaxishatan aw dalamuu anfusahum dakaruu allaha faاstakfaruu lidunuubihim kuwa hadday xumaati ay ku dhacaan dembi ay ku dhacaan naftooda dulmiyaan daacada ka gaabiyaan macaasida ay sameeyaan rabbi intay xasuustaan ilahay dembiyada weydiistaan laakiin midkaan ilaahay ka cabsanaynin aakhira danka lahayn ilahay wuxuu yidhi waikhwaanuhum yamudduunahum fi lqayi uma laa yuqsiruun isagoo waxa weeyaan wuxuu sameeyo u istaagi maayo billahi calaykum haddaad aragto nin ikhyaara oo nin fiican oo khalad dembi ku jira gabar ikhyaara wanaag ku ogeyd oo dembi ku jirta wiil dhallinyaraa oo meel xun taagan qof weyn oo khaakhyaar ah oo meel qaab daran taagan sidee ula tacaamulaynaa ama nin weyn ha noqdo inkastoo hadafku waa dhallinyarada haddana dunuubtu ma leh nin weyn iyo nin yar ma leh hadduu markuu qofba qaangaar uu noqdo oo dunuub loo qorayo oo xasanaad loo qorayo hadduu gef ka dhaco dembi uu ka dhaco khalad uu ka dhaco sidee ula tacaamulaynaa ma ileen qofkan dembiga ku jira balaayuu ku dhex jiraa ma wuxuu u baahan yahay in la caayo la aflagaadeeyo la beenta wax laga faafiyo musawir laga qaado facebooka la geliyo social mediaha la geeyo masaajidkan la keeno xaafadaha laga qayliyo oo la yidhaahdo mise wuxuu u baahan yahay in loo naxo oo loo naxariisto oo si addoon loola hadlo oo la soo dhoweeyo oo gacmaha loo haadiyo oo loo dhimriyo oo loo naxo ayuu u baahan yahay qof walba oo caaqila wuxuu leeyahay maya ninkan wuxuu u baahan yahay in la asturo ani haddaan dembi galo waxaan jeclahay in lai asturo inaan lai ceybaynin inaan lai xumaynin inaan waxun layga sheegin in lai dhaweeyo in lai qariyo in si fiican laila hadlo in shaha la ii shubo in gogosha laiigu soo dhaweeyo kullu waaxid qof walboona u jecliyay cid ogol in la fadeexoy adduunka ma jirto laakiin markaad fiiro sidaan u dhaqmayno culimo iyo caamo waxgarad iyo waxgarad la'aan qofku markuu dembi galo o oh, dadkoo waa lagu qayleya war nimad cabsanan war miyaad cabsanan war wo maya ninkaan xaaladdaa lama joogo wuxuu u baahan yahay in si fiican oo wanaagsan oo loo hadlo in badan oo dembiga samaysa qalbigood waa dhibayaa ma ogolo waxaay samaynayaan naftooda raallika ma aha laakiin wax ka xoog badan baa jiidanaya ina alnafsa laammaaratun bisuu'i wamaa ubari'u nafsii ina alnafsa laammaaratun bisuu naf xun baa jiidanaysa shaydaan baa jiidaya saaxiib xun baa jiidaya hunguri baa wada dhibaataa wada laakiin damiirkiisa markuu keligiisa uu noqdo wuxuu daraysan yahay in waxa uu ku jiro inta badan uusan raalli ka ahayn walidalika markaa suu ku leeyahy ilahay iitowa ilaahay soo hanuuniye cid markuu um, dembiga ugu xun uu ku jiro oo aad la hadasho wuxuu ku leeya ilaha ituub iisoo duceey taa marka daliil waxay u tahay ninka kan ama qofka kan rag iyo dumar waxay doonaan ha noqdeene wiil dhalinyaro ha noqdo ama qof waayeela ha noqdee inuu jeclaan lahaa balaayadan iyo dhibkan iyo asxaabtan xun iyo bii'adan qaabka daran inuu ku dhex jiro inuu ka soo baxo oo ikhyaar uu noqduu jeclaan lahaa laakiin wax ka xoog badan baa watee wuxuu leeyahay ciddii gacanta u haadin lahayd ee soo dhoweyn lahayd ee u dhixi lahayd ee soo dhoweyn lahayd dadku inta badan iskuma mashquuliyaan dadku inta badan waxay raadiyaan keliya ninka muxaadarada yimid ama culimmadu waxay la hadlaan inta muxaadarada timid ama waxay la hadlaan inta masaajidka joogto oo keliya laakiin inta waddada taagan ee suuqa taagan ee loo baahan yahay in lala hadlo oo wax loo sheego xisaab nooguma jirto ilaa man raxima allah caza wajalla marka ninka masaajidka yimid ama muxaadarada yimid alxamdulilah asagaaba yimid asaa soo doontay oo waxaad u sheegayso diyaar buu u yahay khasamayo inuu boqolkii boqol uu qaato laakiin wuxuu diyaar u yahay in uu wuxuun dhagaysto laakiin kan bannaanka taagan rag dumar waxay doonaa ha noqdeene waxay rabaa cid u tagta walidaalika inta badan dadku waxoogaa wuxuu dareemayaa maxfaldaasaa aadi kartaa masuuqaasaa istaagi kartaa adoo diin yaqaana adoo culimaa intaasoo dhan waxay khilaafsan yihiin hadyigii nabigeena calayhi salaatu wasalaam iyo alla qur aanka wuxuu noogu sheegay dadka adduunka ninka ugu xun haddii loo tago oo magaciisa aayaadka ilaahay la maqashiiyo oo si adboon loola hadlo oo si wanaagsan loola hadlo calal hadduu uusan wax kaa qaadan waa ku dhagaysanayaa adduunka wixii soo maray waxa ugu qabdaran fircoon fircoon ilaahyna muu sheegtay maa lakum min ilaahin gayri ana rabbukum ulaclaa ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ogaaday inuusan fircoon rabbi rumayn doonin ou sidaa uu ku dhiman doono wamaca dalika si uusan maalinta qiyaamo xujo uusan u helin uusan u oran rabbiyow haddaad nebi ii soo diri lahayd rasuul ii keeni lahayd waar ili ii imaan lahaa wuxuun baan qaadan lahaa ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu u diray haaruun iyo muusa calayhim asalaam waxa uu ku yidhi idhabaa ilaa fircawna inahu daqa waxa layidhi u taga fircoon fircoon waa xadgudbay waa loo sheegay weliba nin sahlan maaha qof caadiya maaha waa nin kibray ilahay marka wuxuu ku yidhi faqula lahu qawlan layinan lacalahu yatadakaru aw yakhsha waxaa layihi muusow adiga iyo haaruun si uusan ninkan hadhow dood u keenin oo cudurdaan uusan u keenin uusan oran waa la yaflagaadeey si xun baa layla hadlay nin boqor baan ahaa in lay sharfay ahayd in lay weyneeyey ahayd si xun eddaraa layla hadlay layma xurmaynin sidaa daraaddeed saasaan ku diiday mayo waan ogolaan lahaa waxaa layidhi si jilicsan oo sahlan oo raqii oo fiican ula hadlo waxaa ku tidhaahdaa annaga ilaahay baana soo dirsaday in rabbi la caabudo loo hogaansamo adna addoon ilaahay aad noqoto sidaasaan kugu soconnaa marka taa marka waxay keenaysaa sideedaba ibni aadamka qofku walaalo wax ka fiican ka qiimo badan ma jiro iska daa wax kalete islaanta aad qabto ama carruurta aad dhashay haddaa hadal fiican aad kula hadasho way ku soo dhowaynayaan islaantaadu hadday hadal fiican kugu hasho wixii aad shalay diidanayd maanta waa oggolaanaysaa sababtoo ah hadalka fiican waxbuu wanaajiya waxba ma hadlayo laakiin haddii qatac qatac iyo tarabaqash iyo hadal adayg aad la timaado xataa xuquuqdii adi aad lahayd waxa weeyaan ma kuu suuraysina inay idicaad ku lahayd inay kuu gutaan waxaa la yidhi nin wadaad baa wuxuu tegay nin haaruunun eh, maamuun la oran jiray oo xukaamta muslimiinta ka mid ahaa wanaagna waa hadhi badanna waa uu geystay markaasuu hadalkiibuu ku adkeeyey sax mararka qaato xukaamta markay dulmi sameeyaan diinta ilaahay ku xadgudbaan dhibaato la yimaadaan ummaddu xuquuqdoodii dhacaan inaan hadalka loo sahlin oo lagu adkeeyo oo raganimo loo hadlo oo runta loo sheego oo rabbi laga baqdo oo ilaahay lagu cabsiiyo oo aakhira looga digo oo inay dhimanayaan loo sheego oo dulmi inay joojiyaan waa laga maarmaan lakiin hadba waxay u taallaa ninka warkaa gudanaya war warkaan maanta haddaasaan ku tiraado ma shaqaynaya hadduu shaqaynayo nin raganimay u baahan tahay haddaad tiraad allaila waxaa ka fiican inaan qaabkan ula haasho adoon xaaraanna xalaal yeelin xalaalna aadan diidin hadba waxay ku xirtay mowqifa la taagan yahay marka waxay yidhaahdeen baa layidhi hadalkii bay ku adkeeyeen si qaab xooga bay ula hadleen adag bay ula hadleen markaasu wuxuu ku yidhi waryahay dhegaysta ilaahay subxaanah watacaala wuxuu soo diray niman idinku idinka fadli badan wuxuuna u soo diray nin aniga iga xun ilahay wuxuu niman adinka idinka qiimo badan buu soo diray wuxuuna u soo diray mid aniga iga xun yuu soo diray muusa iyo maxaa la haaruun labadii idinku idinka fiican yihiin nebi bay ahaayeen wuxuu u soo diray fircoon oo iga xun anuu muslim baan haye dulmiyo xadgudub aan geyste laakiin ahlu tawxiid aan ahay mid ilaahnimo sheegtay u daray markaas ilaahay wuxuu ku yidhi faquulaa lahu qowlan layinan lacalahu yatadakaru ow yakhsha waxaa ku tiraada hadal fiican jilicsan laga yaabo inuu cabsadeen marka haddii saas ay tahay ikhwaani dadka walaalaheenna muslimiin soomaalida ee waddooyinka taagan xaafadaha dhexdooda taagan ama gabdhaha khaldamay ama odayaasha khaldamay in si fiican loola hadlo oo dhimirsan oo wanaag badan oo khayr badan oo jilicsan oo aadaab leh oon cay lahayn oon aflagaada lahayn maa qurux badan mise in la cayo la aflagaadayo la yidhaahdo qof walba wuxuu garanaya inay tahay in sidaa quruxda badan ee wanaagga badan adiguba aad jeclaan lahayd aniguba aan jeclaan lahaa in la ila hadlo inay waajib nagu tahay inaan dadkeeta aan ula dhaqano nabigeena calayhi salaatu wasalaam huwa tabiibu lumma dhakhtarka ugu weyn bu waa suuban calayhi salaatu wasalaam markuu qof dembiga uu yimaado dembigii waagaa lagu jiray gaalnimo ugu weynay wixii ka soo horay waa sahlan yihiin dembi gaalnimo ka weyn male wamaca dalika markuu arko nin dembi yimid nabig ala salatu wasalaam waa soo dhoweyn jiray gogoshuu u fidin jiray waa u naxariisan jiray wuu u nixi jiray wiil dhallinyaraa u yimid wuxuu uri yaa rasuul allahi anuu nin dhallinyaro ahay ninka dhallinyarada waa taqaanaa xaaladiisa anuu hurda ima qabanayso waxaan rabaa in la xaafadda meeshaan rabo aan ka bilaabo maanaa xalaal ma xaaraan buu raadinaya ninkan warka uu ku hadlayo waa war aad u qaab daran weeye oo diinta iyo shareecada ku khaldan saxaabadun baa qaylisay oo oh, maxaad ku hadlaysaa xaq bay u leeyihiin inay diidaan waxa uu ku hadlayo laakiin lama jeedo wakhtigeedii ninkan hadda hadda su su'aal keliyuu keenay waxbuu raadinayaa weli dembi kuma dhicin wuxuu u baahan yahay in la tawjiihiyo wuxuu fahmayo wuxuu garanayo suu wax u malaynayo in wax la dhaa caqliyan in loola hadlo mararka qaarkood buu maadamka ku baahan yahay mararka qaarkood in aayad qur-aan loo akhriyo u baahan yahay mar in waaqica uu ku noolya la tuso ayaa qofka lagu waanin karaa waxa uu ku yidhi nabi slam soo dhawow ma saasaa rabtaa wuxuu yidhi ka waran hooyadaa markaasuu yidhi laa yaa rasuula allah markaasuu ku yiri ka waran eedada haddii laguu fasaxo shareecadu ma ogoleen markaasuu laa yaa rasuula allah habareertaa ka waran wuxuu laa yaa rasuula maya walaashaa ka waran yaa rasuulalahi maya islaam wuxuu dee waxaa raadinayso nin bay hooyadii tahay oo habareertii tahay oo eedadii tahay oo walaashii tahay oo inantii tahay qofka marka caaqilkaa ya rasuulallah wax khaldan waay waddadaan raadinayo anmutayda ma ogolaan lahayn sidee dadkan u ogolaanaya ya rasuul aleh salaatu wasalaam intuu feedaa ka dharbaaxay buu ilaahay qalbigiisana wanaaji farjigiisana dhowr ninkii sidaas ah, wuxuu leeyahay saacaddaasaa igu dambaysay oo ilaahay qalbigayga uu ka saaray marka markaa aragto nin dhallinyaraa oo waddadaa taagan haddaa ku tiraado war soomaliya lagaa keenay soomaliya baahi baa ku dilinaysa awrtadaa kusaansoonay intay noqotay bababay noqotay daxwo kuu keeni mayso eh, xaafadda aan deganahay baa nin habeen koox dhallinyaraa masaajidyan aan joogno baa nin odayaa noo yimid oo wiilashiisna isku jiraan markaasuu ku yidhi sheekh waxaan rabaa halkaa inaan la hadlo markaasaan ka wiri la hadal wuxuu yidhi waryaha conference baa cuntaan serious baa cuntaan anuu iskoolka aan ka soo dhigan jiray kursi lagumdhulkaan fariisan jirnay idinku white boortaada wax ku qorataan subax walba adoo qoracdaad baxtaa shaati fiican baad xirataa kaba naig baad balaayo kabaad xirantay tahay anigu waasaas anigu weli hataa qorac maana helin qada maana helin waxbarshi waa laydinkaa naagan waxaan sirniyow haddaa odayga canaanatana amay wiilashu xanaaqaan haddii aad ka aamustaana dhibaato ay timaada waxaan go'aansaday marka inaan odayga runta uu sheego waxaan ku yidhi oday warka aad ku kuaarurtiisaa fadhis kuwaxtaa adla kuwaygaa ku jiraan waxaan ku yidhi ciyaalka saan loolama hadlo caqligaan meeshaa kama shaqeeyo caqliga aad ku hadlayso koraas ma soo arkin iyo koonfurkiisaa ma cunin iyo ma quraacan jirin iyo dabagaab baa xidhnaan jiray iyo waxaan meeshaa kama shaqeeyaan ninkan wuxuu garanaya u sheeg waxaa ku tidhahdaa inaad shaqo fiican hesho ma rabtaa inaad baabuurta kuwa ugu dambeeya aad diyaar ma u tahay inaad holiday aado ma rabtaa inaad suudka ugu fiican ma rabtaa inaad habeenkii hoteelada ugu waaweyn ka cashayso ma rabtaa ninkan kaasuu fahmaya wuxuu ku dhahay haa hayaha waxbaro jaamacaddaad shaqidba kaasaad helaysaa laakiin caqliga aad loo hashay caqli meeshatan ka shaqaynaya maaha marka waalidka waxaan u baahannahay markastoo wadaadku yidhi tarbiyadii aniga wah waan iska dhaafay warkaas idankaa sababtaan haddaad kuwaagii taban u weysay dad kalead waxba ha la rag badana insha allah ka sheekayn doona laakiin waxaan rabaa in sida loola hadlayo loola dhaqmayo maxaa lahay aan wax badan aan wax ka bedelo canaanta aan bixinayna way fiican tahay laakiin canaanaha qaarkeed inay wax dhibta mooye waxma soo kordhiso walidaalika carruurteenu marka maxay waddooyin ku taagan yihiin oy dembiyada ugu jiraan oo tabar loola laayahay shalay kuwii ciishoonayay oo daraaqiska ibraahida kala dhuumanayay maanta bannaanka ayla taagan yihiin waay sababta tacaamulka aan la tacaamulayno dembiyada ay ku dhacayaan sidaan uga bixin lahayn annaga nafteena u baahan inaan tababar qaadanno oo aan ogaanno sayidina cumar radi allahu canhu wa ardaa sayidina cumar nin caad ilaahay dhowray buu ahaa maalin maalmaha ka mida asagoo majliskiisii fadhiya baa wuxuu waayey nin reer shaama shaam waa dhulka hadda syriya iyo falastiin iyo libnaan laysku isku yidhaahdo oo u imaan jiray markaasuu yidhi waryaahe ninkii hebelaha maxaa helay ayaamahan ma laga yaaba inuu sanadkii laba jeer ama hal jeer u meel dheer ka yimaadaa waxay yidhahda yaa amiira almu'miniin ninkii hebel ahaa bahashi buu cabaa biyo gaduud maba ka soo kaco nin ikhyaar buu ahaan jiray shaydaan inad baa ka xoog badiyeen khamri cabow buu bilaabay laa xawla walaa quwata ila billah sayidina cumar waa amiir almu'miniin ani adig haddii aan ahaan layn waxay leed ah, waa aqaana awowgiisaba khamri cabi jiray iyo reerkiisaan aqaanaa iyo weli kama dhashay iyo dad xun buu ka yimid iyo waa u malaynaya inuu samaynayay baan dhahnaa sooma sayidina cumar waxaas buu samay waan cayn lahayn sayidina cumar waxaa ma samaynay wuxuu yidhi sekreteerka iigu yeela kaatibkiisii waraaqkeen degdega message caajila warqad degdega baa loo dirayaayo wuxuu yidhi uktub waxaan kugu meerinayay qoro min cumar ibni alkhadaab ila fulaan ibni fulaan salaamun calayk cumar bay ka timid hebel bay ku salaantaa waan ku salaamay fa innii axmadu ilayka allah aladii laa ilaha ilaa hu macnaa ilahay baan kugu mahad celinaya wanaagga iyo iimaanka iyo muslimiinta naga dhigay markaasuu wuxuu yidhi غاafir الdنbi وqاbil التوbi شhdيد العقاabi di الطwl laa إlaha إla huwa إlayh الmasيr aayaddaas uu qoray xaamiim tanziilu kitaabi min allahi العaزيiز العalيim غaafir الdنbi allaha dembiga dhaafa وqaabil التوbi allah towbada ogolaada shadiid الciqaabi cadaabkiisa uu daran yahay di dawli allah xoog u saaxiib ahaaday laa ilaaha illa huwa ilayhi almasiir ilahay unbaa loo noqonaya warqadda wax kale kuma qornaa ha la soo xiro kuma qornaa xabsiga hala dhigo kuma qornaa ha la ceebeeyo kuma qornaa waxba waxaa leeyahay wax kaleto looguma darin lama dhihin waxaasaa samaysay xumaad sidaasaa samaysay nin fiicanaad ahaan jirtay maxaa kugu dhacay waxaasoo dhan waa iska waqti dhumis dakarahu biاllahi caza wajal ilahay aakhiro xasuusiyey bes warqaddii buu ninka u dhiibay waxa uu ku yidhi warqaddan markaad u geynayso horta raggii buu la hadlay wuxuu ku yidhi war ninkan walaalkiinna ee balaayadu ku habsatay rabbi subxaanahu wa tacaala u tuuga inuu ilaahay towbadiisa uu aqbalo ninkii boostamaanka ahaa ee warqadda wadayba waxa uu ku yidhi warqadda waxaad u dhiibtaa asagoo maskaxdiisu ay diyaaray tahay oo bahal uusan cabin oon wareersanayn oo caqligiisa uu joogo oo wuxuu akhriyey uu ogaan karo si aan ninka calaalaqala aan warka aan u gaarsiino laakiin haddii asoo wareersan asoo bahashii cabsan asoo caqligiisa uusan joogin aad u dhiibto dee juhdigeen iyo maxaa la xooggeeni dhumay bilaash weye ninkii warqaddii buu qaaday ninkii buu u tegey waa raadiyey wuxuu helay asoo hadda caafimaad qabo baashii weli aan cabin gacantii buu ka saaray wuxuu yidhi cumar radiallahu canhu baa warkaan kuu soo dhiibay warqaddii buu furay nin wax aqriy u ahaa markaasuu akhriyey min cumar ibn alkhadaab ilaa fulaan binu fulaan salaamun calayka fainii axmadu ilayka allah aladi laa ilaha illa hu غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير nin wax kala garanayuu ahaa wuxuu ku celiya haafir الdنbi وqaabil الtawbi shadiid الciqaabi haafir الdنbi wuxuu ballami inuu ku celceliyo markaasuu yidhi qad xadaranii cuquubatu ninkan wax fahmayuu ahaa fiiri haafiri dambi iyo waqaabil towba shadiid lciqaab ciqaabkii waa dambeeyaa laakiin dafkidhaafki baa horeya laakiin ninka caaqilka ah intuu adduunya uu joogo xoog uu leeyahy culimadu waxay yidhahdeen waxaa fiican inaad marka hore ciqaabka aad xasuusato aad badiso si aad u badbaado bar ninkaan fiiri wuxuu yidhi xadaranii min cuquubatii wuxuu yidhi ilaahay wuxuu iiga digayay cuquubadiisa wawacdanii an yakfira lii wuxuu ii ballan qaaday inuu dembi dhaafayo markaas oohin buu la dhacay baa lii oohin buu ilaa aad buu u ooyey kadib wuxuu yidhi khalaas saacaddan laga bilaabo wixii waa ka towba keenay ilaahu i ogolow ninkii waa soo noqday sayidina cumar radiallah anhu waa u yimid waxa uu ku yidhi arrinkaasaan la kulmay ninkii saasuu noqday saasuu yeelay sayidina cumar radiallahu canhu ardah raggii akhyaartiisu u yahay la fadhiiba waxa uu ku yidhi haddaad maqashaan walaalkiinna oo gafay oo dembi ka dhacay oo khaldamay sidaan aan ula dhaqannay hadda oo kaleeto ula dhaqma oo walaalkiinna shaydaan ha ugu kaalmaynina inuu jidkaa khaldan uu ku sii socdo subxaana allah maanta waan u baahannahay dadkeena meesha tan ku nool annagoo dhan u baahan ka hadlaya ka dad kale la hadlaya dhammaantood sayidina cumar bal fiiri muusan dhihin min amiiri lmu'miniin adii hadda ahaan kaaba qabiil fulaan garaad fulaan baa soo diray sheekh fulaan baa soo diray ka bilaabela laa sababto markaad dad la hadlayso qofka dembiilaha ha iska saraysiinin ad ibni aadan baa tahay wuusuu u gafe waa udu gafi kartaa laysa laka an alisticlaa cala annaas markaa dadka aad la hadlayso howlahada inaad ka qiimo badan tahay ka sharaf badan tahay ka diin fiican tahay ka alla uga dhawaaman tahay ulahada inaad adinku aad aasiman tihiin sababta waxa qalbiga ku jira ilaahay subxana wa tacaala uunbaa og laakiin haddaad dadka qofka aad u ahasho si qurux badan oo kula siman inaad la simanta oo tirahdo walaalow imaadan baan nahay adna waan gafaa adna waa geftaa dembiga aan leh haddaad ogaan lahayd ilama aadan hadleen waxaa laga yaabaa inaad ilaahay iga dhowdahay culimadu waxay yidhahdeen mararka qaarkood waxaa dhici karta qof dembi ku jira dembiyada faraha kula jira inuu ilaahay agtiisa uga qiimo badan yahay mid daaca ku jira waay waxay yidhaahdeen kan dembiga ku jira waxaa laga yaabaa inuu aqoonsan yahay qalbigiisa in waxa uu samaynayo ay khalad ay tahay oy dembi ay tahay oo xumaan ay tahay oo rabbi raalli ka ahayn laakiin nafxun iyo shaydaan iyo balaayo waxa ay ku kiciseen laakiin kan salaadii soonka ku jira uu isu haysto inuu dadka ugu qiimo badan yahay maanta salaad baan dukada anaa ugu qiimo badan kelin baan jeediya anaa dadka ugu qiimo badan lakin hada tawaadaca lilahi caza wajal maca dunuubihi wa hada takabar marka waxay yidhahdeen kaa dembiga ku jira ayaa laga yaaba inuu ilahay uga dhowaan badan yahay midka kan maxaa la lahaye eh, ku jira eh, salaada ama dacada ku jira subxaana allah marka in dadka marka dadkan soomaalida dhibaatadan haysata ummadeen baaba bay ku jirtaa mashaakil badan baana haysta caruurteen way baabeen dad badan baa madooyinka taagan khalad ku jira haddii midkii khaldamaba aan ceyrino islaamu hadday wiilkii khaldama guriga ay ka ceyriyaan haddii gabadhii khaldanto aad gurigaad ka ceyriso maxaa kuusoo baaqi noqonay afar qof aan ahayn haddaa afar shantaa ceyrino maxaa noo baaqi noqonaya marka waxaan u baahannahay in loo dhimriyo loo naxariisto loo naxo xataa hadday khalad ku jiraan ismuslimiin weeye diinta kama ayan bixin marka waxay u baahayn in gacmaha loo horiyo loo caqli celiyo la soo dhoweeyo la sharfo la dhiirigeliyo la waaniyo bay u baahan yihiin laakiin aqoontoon lagu yar dhaqankoo dhaqan iska adaga oo in wax la ceeriye mooye aanan aqoonin ayaa waxa ay keentay in maxaal wax badan ay naga hallaabaan markaad ka cayso ama xumaati aad ku aragto waddooyinka aad ku aragto aad canaanato hor uu sii cararaya ha canaananin xataa iska agmar yuusan ku dareemin inaad maxaa laha aad goobjoogaadu ahayd hadhow waxaa laga yaabaa inaad si sahlan aad ula hadli karto laakiin haddii aad maxaa laha aad eh, meesha ula tagay sax mararka qaarkood way keenaysaa inaad maxaa laha aad muwaajihayso aad hor istaagto laakiin natiijada ka dhalanaysa ayaa waajib ah qofka muuminka daa'iman waabadan in uu maxaa lahaa uu fiiriyo nin ikhyaara wuxuu ii sheegay nin baa arkay buu yidhi toban sano ka hor dhulkan yurub waraaqo u qaybinayey oo wuxuu yidhi xaflad xaaskiisa fanaanada marka dad buu waraaqo u qaybinayey marka waxaan waxaan dhay niga uma kula hadli karaa meel waxay xoogaa dad badan ay joogaan markaasuu yidhi maya waa ku aqaanaa waxaad odhantaa xaaraan weeye wax lama ogola waa aqaana adoo kaleto waxaad ii sheegi doonto wuxuu yidhi ma ma kula hadlayo waa mawqif adag sooma maa <laughs> waa kaa soo xirmay lakiin ninkan nin caaqil buu ahaa waa iskaga aamusay ninay saaxiibiin bula hadlay wuxuu yidhi war nin ninka calqal hay dhegaysto waxaan kala hadlayo ma ogay war maayo ninkiiba u tagay war ninkan wuxuu yidhi bal horta dhegayso intuusan maxaan aadan diidin waa la fariistay buu yidhi kalama aadan hadlin xafladii walaa hafayeefkii walaa waxaa yidhi niyow ibni aadamka farahan oo kaleeta waay masima yihin maya ma sinna anig dambiilaanahay ay dembaaad martaa fulaan dembibu kalaa kan wax diiday wax dembibu kalaa qof dhowsoon ma jiro ibni aadamka o dhan saas waaye marka waxaa fiican eh, ma aanan kala hadlin bur waxa inay xalaal i xaaraayeen sababto booskeedii lama joogo iga dhagaysan maayo laakiin waxaan tusay in dadku inay wada hadlaan ay ka qiimo badan tahay in laysdhagaysto ay ka qiimo badan tahay inaan laysdhagaysanin waa soo kala kacan weeye ninkii aanu daray buu isarkeen markaasuu yidhi wallahi niyo ninkaan ninkaan moodayma kuwii intahaan moodi jiray oo wax walba xaaraan waayla sababto waxa qofkan wuxuu furay albaab uu qofkan kula hadli karo marka ikhwaani unuubta qofna kuma kaalmaysana dunuubtu qof keliya qof loo qoray male kullu bni adan khadaa sheekh iyo shariifba laakiin dhibaatadan haysta waxa weeyaan haddii dembi uu dhaco qofkaa dembiga uu ku dhacay sidaan ula tacaamuli lahayn ayaa aad iyo aad u dhibaato badan waxaan u baahannahay haddaad aragto qof khaldamay wuxuu doono ha noqdee inaad soo dhowayso inaad u naxdo inaad u naxariisato ood ilaahay u tuugto intaa xataa la hadlin ilahu markaa miskiinkan dembigiisa dhaaf ilahu soo hanuun ilahu qofkaan khaldantay ilahu dembigiisa dhaaf waa ducaau hayb waayo asaga kuma oga ilahay unbaa og ducaa qofka walaalkiisa ilahay u tuuqana ilahay subxaana wa tacala waa u aqbalaanaya haddaad la kulanto sax mararka qaarkood duruubta qaarkood aad u dhibaato badan tahay inaad diiddo shaacada u oqoshahay laakiin waxaa in badan qiimo badan inuu qofku furfurnaado wejigaada uu maxalle ka muuqato farxadda adoo qalbigaa ka necb si uusan kaaga cararin aad wejiga ilkaa u caddayso tiraahdo si aad qofkii aad u kasbato waxaa fiican in qofka dembiga ku dhacay nafsi la waraysto war maxaa kugu watay war maxaa ku geeyey maxaa ku geliyey qofka taa la weydiyo nin baa daraada dhegaysanaya sheikha caalim allah yarxamuu dhintay baa gurigiis tuugu soo dhacay nin sheekho macruufa weeye ninkii waa la qabtay askartaa qabatay sheekhii waa loo sheegay uyur ha la ii keeno wuxuu yidhi maadaa guriga ugu soo dhacay haa maxaa raadinaysa inaad waxaddo haawe maxaa ku qusay wuxuu yidhi aabbahay baa wuxuu yidhi xanuunsan dhakhtar ku jira war carabta weeye meel baad jooga waxaana ma haysto marka wuxuu yidhi kale waa waayo shiikhaan gurigiisa wax ka dhow male baasaa yidhi buuri wuxuu yidhi aabbaha insee ku filanhaa intaa lacagtii gacanta ka saaray waxbaxa aabbaha soo duwaysa subxana allah mararka qaarkood qofka bini aadamka dembiga uu gelaya waxaa laga yaabaa in in loo baahanyay in la ogaado waxaa kaleto ka mid a ah si aan u dawayno dadka dembiilayaasha inaan ogaano dadkay saaxiib leeyihiin iyo dadkay la joogaan sababto daa'iman wa abadan qofka saaxiibkiisa ama qofka saaxiibka leeyahay meelo badan buu geen karaa hadduu nin fiican yahayna waxaa laga yaaba inuu fiican wax kaxeeyo hadduu nin xun yahayna inuu meel xun marka waalidku inay ka warqabaan caruurtaadu ay saaxiib leeyihin waa laga maarmaan waxaa kato ka mid ah qofka inaad ogaato xataa noloshiisa siduu u nool yahay shaqo muu haystaa had meelaha markaan joogno qofku markuu dhakhtar u tago waxaa leeyahy su-aasha ugu hore waxaa leeyahy shaqa ma haysataa sababto waxay u yihin qofka shaqada haysta iyo kaan haysanin ninka baagamuunda inuu ka walwal badan yahay midkaan maxaa laha shaqada helaya waxay leeyihin reer ma leedahay macnaa qofku waxay dhibaatooyinka faraha badan waxay ka imaaneen meelo fara badan waxaa ka mid a ah, inaan dadka hortooda lagu ceebaynin lagu canaananin lagu xumaynin loo naxo waxaa kaleetoo ka mid a ah, sababta hadda waxay keenaysaa waxa weeyaan inay ay ka cararaan oo nasiixada ay diidaan waxaa waajiba in la xasuusiyo raxmadda ilaahay war muslim baad tahay ahlu khayr baad tahay ummad waxood baad ka dhalatay nin ummad fiican baad ka dhalatay war in la xasuusiyo qofku maxaa lahay raxmadda ilaahay subxaana wa tacaala iyo dadka wuxuu ugu talagalay waxaa waajib sahaan u sheeday inaan la iska weynaysiinin oo aadan iska dhigin inaad aduu ka weyntahay oad ka sharaf badan tahay loo tuso inaad adiga idinka aasimantihiin wax farqi idin dhexeeya ayan jirin in aayaadka ilaahay subxaana wa tacaala iyadoo wax la caynayni si wanaagsan oo qurux badan oo wanaag badan loogu dul aqhriyo waxaa ka mid a in loo duceeyo in loo duceeyo inuu ilahay subxana wa tacala meesha ay ku jiraan uu ka soo saaro waxaa kaleto ka mid a in laga warqabo la ziyaarto la booqdo laga warqabo muxuu haalkiisa yahay waxaa waajiba ah in magacooda iyo reerkooda iyo meeshay ka yimaadeen dadka aan loo sheegin annaga soomaalid qaab daran waayo wuxuu ka dhe waar mid reer hebel aho oo meeshaa bahal ku cabayaan so arkuu leeyahy marka dhibaataad abuurtay sooma mashaakil baad abuurtay ummaddan baad maxaan lahayd aad dagaal gelisay ma loo baahan alatsalaam cikrima ibn abi jahl abu jahl uu dhalay markuu soo soo islaamay subalca saxaabada wuxuu ku yidhi cikrima waa soo socdaaya aabbihiis abu jahl yaan wax laga sheegin marka haddii abu jahl oo gaalnimo ku dhintay nabi salaam uu diiy inaan si wiilkiisa uusan dhibaato u soo gaarin muxuuse ninkaa muslimka hoys muslim tahay oo abihiisu muslim tahay oo reerka iyo tolku qurasha kulli muslimiina yihiin dhaqankeena aad mararka qaarkood aad buu liitaa marka aan ka tawba keenno oo aan iska dayno marka dadku marka intaasoo dhan iyo wax ka badan haddii dadku mujtamacu ay isu kaalmaystaan oo isugu yimaadaan mararka qaarkood waa arkay waalidiinteenna adduunka qofkii ku yidhaahdaa wiilkaaga ama gabadhaada baan waddo xun ku soo arkay asagoon cid kale u sheegaynin waa naasiixa uu kusoo gudbiyey waayo lakiin anaguma ogolin dad badan baa ka xanaaqay maxaa wiilkayga ku tusay maxaa gabadhayda ku tusay maxaa aniga kay ku tusay boqol baa waddada taagane maxaa kuwayga ku tusay waa aad u dhibaatomantahay qof hadduu ku yidhahdo wax kuu sheego laakiin haddii uu suuqa gaya dhibkeeday leedahay laakiin annagu waxa weye waddadii xun baan marnaayo haddii uu soo arko aabbihi hooyadii u tegi maayo ama facebooku gelin ama wuxuu geynaya maxaa la maqaayadaha looga sheekaysto taasuna waa akhlaaq aan qof muslimna ah, aan shaqo ku lahayn marka ikhwaani masaladan waa masala aad iyo aad u qiimo badan oo aad u wanaag badan oo inaan barano laga maalmaanatay dad qofka dembiga ku dhacaya dembiilayaasha ibnaadda kodhamood dembiilaha sidaan ula dhaqmi lahayn sidaan wax ugu sheegi lahayn ilahay nabi alayhi slat slam waxau kula hawlaa litukhrija annaasa min aldulumaati ila alnuuri biidni rabbihim ila siraati alcasiizi alxamiid nabi slat slam waxaa loo saasaaray dadku inuu mugdiga uu ka saaro oo iftiinka uu soo saaro mugdiga macsida uu ka soo saaro dacada u soo saaro gaalnimada ka soo saaro islaamnimada usoo saaro xumaanta uu ka soo saaro wanaaga uu soo saaro hadafkiisana uu yahay dadku inay ilaahay u hoggaansamaan oo addoommo ilaahay ay noqdaan le laa yahdiyaka allahu bika rajula waaxida khayr lak in hal qof ilahay daraadda uu kusoo hanuuniyo baa waxaasoo malaayiin xoolo ka qiimo badan marka markay niyadu ay fiicnaato adiguna aad nasiixada aad gudbinayso ay tahay inuu qofkaa ilaahay uu ku anfaco oo aadan dan kale aadan kala ahayn adigana ilaahay waa ku barakayn qofkaasna waa barakayn mujtamacun baraka yeelanayaan intaan ku kulmi doono kelimo kaleeto waxaan idinkaga tahay fi xifd illah caza wajal ricaayatihi wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wbara